bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala almualifu raximahu allahu tacaala wa huwa bnu hishaamin alansaari walama faragtu min dikri lmabniyi cala adami dakartu lmabniya cala asukuuni wamahaltu lahu biman wakam taquulu jaaanii man qaama wara'aytu man qaama wamarartu biman qaama waxay ahayd qeybtii hadda mabniyaadka ugu dambeeyey musanifka inta kaga hadlaya waxay ahayd darsiga ninkii hore uu raaco macnaha sidaas un baan macnaha waxaan u yeelnay waa dheeraada darsigii hore yaan u gaabinay marka tan waxa waaye maadaama almabni calى aqsaam minhu ma huwa mabniyun calى اdami wa minhu ma huwa mabni calى اlkasri wa minhu ma huwa mabni maxaan ku irahdaa cala alfatxi waa soo dheefna marka kii ugu dambeeyey muu marayaa markaasuu uri walamaa faraqtu markan ka faaruqay min dikri lmabniyi midkii la bineeyey sheegitaankiisa calaa dami lagu bineeyey dakartu waxaan sheegay almabniya cala sukuni midkii sukuunka lagu aan matniga ku sheegay wa mathaltu lahu waxaan ku miithaaliyey matniga markan joogay biman aan ku miithaaliyey iyo wa kam taquulu waxaad leedahay jaaanii waxaa iimida man qaama ay ladii qaama wa ra-aytu waxaan arkay man qaama ay ladii qaama wa marartu biman qaama manta waxaan soo niriyey istifhaam shardiya eh, maxaan ku ihaha mawsuula wax badan ay noqotaa laakiin hadda mantan bimacna ladii buu kala jeedaa mantii oo mawsuula ah asmaau lmawsuulaadna waxaan mar badan soo sheegnay inay mabniyaadka ku jirto xaraftana ay shabahda liftiqaariha ila sila kamaa ana alxarfa muftaqiru limaa bacdahu sidaasay ka shabahda aan iriye marka fiiri hadde mantaas jaaanii man markii la yidhaahdo manti waa faacil liannahu man qaamaa ii yimide ninkii istaagaa kuu yimiday waljaa'i huwa alfaacil adiga waa laguu yimiday oo ya-daasaa ku matalaysa mafcuul baa tahay waraأaytu man qaama ay ladii qaama mantaas mafcuul bihi booskeeda ay dhacday lannahu waxaad aragtay nin istaagay marka aragaada ciday ku dhacday waa mafcuul mafcuulka macnawi iyo maxsuus u kala bax oo mid xisi ah wa marartu biman qaama marka inteedii fatajidu man waxaad helaysaa mulaasimatan lisukuuni reebtiinta inay laasimtay fi اlaxwaali اthalaatha oo mida hore man ismu mawsuul bimacna aladii mabniyu cala sukuuni fii maxali rafcin faa'il muahar wa midan wa ra-aytu man qaama mantaasne ismu mawsuul bimacna aladii mabniyu cala sukuuni fii maxali nasbin mafcuulu bihi waay biman albaabu xarfu jar man xarfu ismu majruur aw man ismu mawsuul bimacna aladii majruuru bimin mabniyu cala sukuuni fii maxali jarin marka iyadoo hal xaala ah yay mowqiceedana isbadashay ay dhacday marka taas waxay daliil u tahay inay mabni tahay lianna almabniya aw liana albinaa luzuuma aakhiri alkalima xaalatan waaxida waatan soo niri wakadaa taquulu sidaas oo kale yaad leedahayoo kam maaluka maalkaada waa imisa wa kam cabdan malagta wa bikam dirhamin ishtarayta fiiri markaan fa kam fi lmithaali alawali kam maalukadii fii mawdici rafcin bilibtidaa'i way cinda siibowey kam maaluka haddaan iraahdo kamti mubtada waa maalukana khabar ay noqonaysa wa cala alkhabariya yaa lagu godayaa cinda alakfash akfashna wxuu leeyahy kam bimacnaa ismi istifhaam mabniin cala sukuuni fi maxali rafcin khabar muqadam maalu mubtada muahar akfash saasuu qabaa laakiin ra'yu siibaweyhi wa huwa alaqrab liannahu asliga waxa weeyaan taqdiimu lmubtada maadaama kamti mubtada laga dhigi karo wa xaqu lmubtada'i an yataqadam laa daaciya an naquul inahu khabar muqadam inan idhaahdo wa fi thaani midda labaad oo wa kam cabdan malagta fii mowdici nasbin weeyaan cala almafcuuliyati lagu nasbiyo bilficli lagu nasbiyo aladii bacdaha markaad tidhah kam cabdan malagta markaad tidhaahdid kamti waxaa waaye smu ismu istifhaam mabniin cala sukuni fi maxali nasbin mafcuulu bihi muqadam cabdan waa tamyiiz malagta waa ficil faacil malagtadaas ficilkaas mafcuulkiisa kamta hormartay waay waxaa loo hormariyey liana alistifhaam lahu sadaara fi lkalaam ayb wa fi thaalithi midka saddexaad wa bikam dirhamin fii mowdici khafdin bilbaai oo bikam albaa xarfu jamr kam ismu istifhaam mabniin cala sukuni fi maxali jarin majruurin bilbaa wاljaaru majruur mutacaliq bishtaraytu baa laleeyahay wa hiya kamtii saakinat fi اlaxwaali الthalaatha saddexdii xaalo waa reebatahan kamaa tara oo markii fii mowqici mafcuul dhacday ma godnaanin markii mowqic markii mowqic mubtada ay dhacday ma la godin markii mowqic mafcuul ay dhacday lama kor dhigin markii mowqic majruur ay dhacday lama hoos dhigin laakiin saddexdii xaalo lazimad xaala waaxida wahuwa sukuun fadala dalika calى anaha mabniya kamti mabniyaadkay kamid tahay lannaha ashbahat اxarfa min jihatayn min xayثu suura wadciga ahaana way ka shabahday istifhaam ahaana way ka shabahday oo lana istifhaam min macaani اxuruf markaasuu uri walamaa dakartu lmabniya markaan sheegay midkii lagu dhisay oo lagu bineeyey cala sukuuni mutaakhiran xaal uu yahay mid kadib maro oo mabni cala dami mabni cala fatxi mabni cala kasr aan hormariyey oo mabni cala sukuun aan dib mariyey yaan khashiitu waxaan ka cabsaday min wahmi man qof maladiisa uu wahmiyo yatawahamu malaynayo annahu asaga khilaafu lasli inuu yahay oo qofkii inuu yidhaahdo war sheekhan muxuu mabni cala sukuun u dib mariyey oo mabni cala alkasri mabni cala eh, dami mabniyun cala alfatx muxuu u hormariyey oo marka loo maleeyo inuu mabni calى sukuun aakhir اmabniyaat calى اxarakaat inuu ugu dambeeyo markaasaa wuxuu leeyahy fadafactu hada اlwahma wahmigan waan reebay oo waan macnaha waan diiday biqowlii baan ku dafciyey oo macnaha aan aan aan ku reebay oo aan idhi wa huwa aslu lbinaa markii mabni cala sukuun aan ka hadlay sidan loo malaynin in inuu asiga kuwa ka hora uu ka dambeeyo yaa waxaan idhi wahwa aslu lbinaa marka xaqiisa in la hormariyo waay walaslu fi lmabniyi an yusakara saasaa asl eh. kulu mabniyin an yubna cala sukuun liana sukuun akhafu alxarakaat ama akhafu min alxarakaat kuliha marka haddii mabniga lagu weydiiyo limaada buniya hada almabniyu cala sukuun su-aal uma baahno laakiin limaada buniya cala adami wa limaada buniya cala alfatxi wa limaada buniya cala alkasri waa lagu weydiinaa gaalibkooda midka mabni cala alxarakana waxaa loo keenay takhalusan min iltiqaai saakinin bas hadda fiiri haaulaai hamsadeeda waxaa loo hoos dhigay alifta ka horeeya reeban alifta hadday reeban tahay hamsadii lama reebi karo wahaakada kulu lmabniyaat sidaas way marka musanifka hadda waxaa weyaan muqadimadii oo horo waxaad la socotaa isim iyo ficil iyo xaraf ay ahayn isimkia lasoo dhameeyey kelimadii anwaacdeeda isimkia laga soo baxay oo ugu muhiimsanay aqsaamtii ugu muhiimsaneed oo mabni iyo mucrabka ahayd yaan ka soo baxnay inta marka wahiya ismun ma ahan waa ficlun aan ka gelaynaa wa ama alficlu fa thalaathatu aqsaamin ficilkana saddex qayba u qeybsamaa asoo binisbati lilkelimi qismi ahay iyo haddana fii daakhilihi sayanqasimu ilaa aqsaam ficilka muqaabil ismi waxaa weeye waa qismi wاlficlu binafsihi ayda calى aqsaam tii baa laga hadlayaa markaasuu wuxuu yidhi maadin fa thalaathatu aqsaami weeyaan maadin mid maadi ah halaahadaasay bedel ka tahay wa ama alficlu fa thalaathatu aqsaamin weeyaan saddex qismi maadin mid oo maadi ah alawalu maadin waa dhihi kartaa maadintaas waa godantaha hadirtaan asalkeeda maadiyun ay ahayd marka ya-di oo maadi reebneed iyo nuuntii oo tanwiin saakina ahayd aa kulma ya saasaa lagu gooy marka tanwiintan waa waataan xaal saaki soo sheegaynoon ciwadun can xarfin ay tahay marka maadi weeyaan horta ficilka eh, markii aan idhaahdo musanifka hadda waa qeybiyey intaan la qeybinin tacriifkiisa iska iloobin tacriifkiisa waxa weeyaan maa dala calaa macnan fii nafsihi waاkhtarana biaxadi اlasminati halaatha ficilka waa inuu waa shay macno ku tusiyo haddana macnahaas markuu ku tusiina zabankii saddexda ahay midkood inuu kasii tusiyo oo haddaad tiraahda hadeertaan daraba macnabay ku tusinaysaa oo anna hunaaka wuquucan lidarb garaacid inay dhacday waa xadath haddana darabadaas inuu waqti hore ou dhacay intaha amruhu haddii la yidhahdo qutila maxan khaalid haddii la yidhaahdo macnaha waxa weeyaan ficli qatala ama qutila wuxuu ku tusiyey ana hunaaka qatlan wa hiya jariima النqطة الثاaنية waxay ku tusisay أna ذalika الqتل qad waqaca في زaمان الmaadي وانتahى marka labadaas waa inuu ku tusiya mdaarc haduu yahayna cagsigiisa waayo في زmن الxaaliyu ku tusinay mdaarc haduu yahayna في amr haduu yahay في زmن المستqبل buu ku tusinaya khulaasaة الqowli ficilka tacriifkiisa ama xadkiisa waxaa weeyaan maa dala calaa macnan fii nafsihi waqtarana bixaddi alasminati thalaatha markaasaa waxa weeyaan maadi iyo mudaaric iyo amara loo qeybiyey bal intooda hadirtaan aan aan dulmarno markaasuu ihi maadin weeyaan maadi marka maa dala calaa eh, macnan fii nafsihi waqtarana bizamaani lmaadi wa asiga maadi waxa hore u dhacay waa laga cabiraa markaasuu wiri wa yucrafu waxaa lagu gartaa bitaa'i taaniithi dumaraynta ta'deeda asaakinati reebneed ficilka maadi min alcalaamaati alatii yakhtasu biha duuna gayrihi min alafcaali اlukhraa hiya taau taaniithi saakina haddaad aragtid taau taaniith oo reebanoo dibka dambe ka gashay ficilkaas inuu maadi yahay ogow qaamat qacadat jalasat dahabat nadarat akalat bakat waa kaasa ta'daas wixii gadaal ka jirto inuu ficil maadi yahay zamankiisana horu u dhammaaday ogow marka fiiri ficilka maadi laba calaamo u gooni la yahay musanifka mid kamid ahu noo sheegay laysa mudaran an yastawciba jamiica alcalaamaat waxa weeyaan haddaad sheegtid ahla wasahlan lianna calaama waaxida yuktafaa biha fi tacriifi bilficli maadi qaamad qacadad waxaa lamid ah oo calaamada labaad uu ficilka maadi la gaar yahay waxa weeyaan taau lfaacil ilmutaxarik taau lfaacil waxay la xiriirsato ta oona faacil ee xarakaysan cagsi taa taaniid saakina ay cagsigeeda tahay oo waxa weyaan darabtu ama darabta dhe ama darabti dhe ama darabtumaa dhe ama darabtumna dhe ta'daasa waxaa lagu magacaabaa taa ulfaacil waxa weyaan waana xarakaysan tahay lianna fii mowqici alfaacilna waa tahay labadaas calaama si gooni u xisaabso ficilka maadiya la gaar ah markuu ficilka maadi calaamadiisu kuu sheego wuxuu ku yiri wa binaauhu cala alfatxi waal aslu fi lficli اlmaadi an yubna cala alfatxi ficilka asalkiisa ina fatxa lagu beenaya daraba akala samica shariba qatala baka ficilka waa inuu fatxa lagu beenaya fatxadii ha noqoto mid muuqato oo sida samica ah ama fatxa ku qadaran hadduu ficilkii muctal uu yahay oo bakaa idacaa oo kale haddii alif uu ku jiran yahay fatxadii way ku qadaran tahay fatxa muqadara cala alalifi baad leedahay طيب marka intaanan hadda xugunka gaarin qaacid ahaan waxaad u qaadataa ficilka calaa cagsi اlismi ficilka waxa weeyaan waa mabni alaslu fi اlficli an yakuuna mabniyan liannahu sidii isimkii oo kale ma aha laa tactawiruhu almacaani walaa tatawaaradu calayh sidaasaa ficilka waxaa asal u ah inuu mabni noqdo layskuma khilaafsana marka ficilka maadi inuu mabni yahay ficilka mudaaric inuu mucrab yahayna layskuma khilaafsano haddii nuunu towkiid iyo nuun niswa ay la xiriirsanin ficilka amar a isku khilaafsan yahay basriyiintu waxay leeyihin ficilka amar waa mabni e, e, basriyiinta ficilka amar waa mabni kuufiyiintana waa mucrab haddaa tiraa idrib calىa madhab اlbasriyiin idrib ficl amr mabniyu calى الsukuun calىa madhab اlkuufiyiin idrib ficl amr majzuumu calaamatu jismihi sukuun yaad leedahay marka sidaasa asal u ah horta xukumkiisa oo xagga icraabta ah marka ficilkii maadi calaamaadkiisi baa noola sheegay midna musanifka yaa sheegay midna annagaa ugu darnay labadaas calaamo gaaruu leeyahay calaamooyin baa jira ficilka maadi ou la wadaagsa doona ficilka mudaaric laakiin waa noo imaa doonta wa binaahu cala alfatxi ficilka waxaa weeyaan maadiga in fatxa lagu bineeyo ka daraba weeyaan daraba samica akala hadduu keligiis yahay fatxa daahir ah ama fatxa muqadara ah labadaas midkooda lagu binayna ilaa maca waaw ljamaaca ficilkii maadi hadduu waaw ljamaaca oo mudakar jamaciis ou leeyahay ou la xiriirsado fatxa laguma binaynaaye fa yudamu bmacnaa yubna calى dami ka qowlihim darabuu waayaan daraba u ahay ficilka waaw baa la xariirsaday marka lama dhihi karo darabow lama dhihi karo oo ficilka aakhirkiisii fatxadii ahed lama baaqiyeeli karo maxaa yeelay carabiga waa ku culus tahay waaw oo fatxa ka korayso waxaa fiican damaa munaasib u ah marka ficilka aakhirkiisa damaa la saaray laysa liannahu yastaxiqu dama ma aha laakin limuraacaati alwaaw alati itasalat bihi fii aakhirihi marka darabuu ficlun maadin mabniyun cala adam liitisaali biwaaw ljamaca wa waaw ljamaacati faacil mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin walalifu litafriiqi farqan bayna waaw lmufradi waaw ljamci yaa laleeyahay xaalada labaad waay alxaala aluulaa mabniyun cala alfatxi alxaala الthani anahu yubnى calى اdami ida اtasala bihi waaw ljamaca alxaala الthalitثa ilaa aw اdamiir اlmarfuuc ilaa maca damiir اlmarfuuc wa binaahu calى اlfatxi ilaa maca alwaawi ilaa maca waaw اljamaca aw اdamiiri ilaa maca damiiri اlmarfuuci damiir oo fii maxali rafcin yaalo inuu la xariirsada maahan almutaxariki ee dhaqdhaqaa ee xarakaysnay oo haddii u la xariisada maxaa la samaynaa fa yusakanu ficilka aakhirkiisa waa la reebaa ka darabtu oo kale weeyaan fiiri marka darabtu ficilkii daraba buu ahay haddii sidiisii aakhirkiisii la fadxi lahay waxay noqon lahayd darabatu waxaa la yidhaahdaa afar kelimo oo kulligeed wada xara <coughs> kulligeed wada xarakaysan sukuun ousan u dhaxaynin colaysaa ku sugan waxaa la yidhahdaa karaahatu tawaali alxarakaat marka maxaa la leeyahay darab ficlun maadin mabniyun cala asukuun liitisaalihi bidamiir rafci lmutaxarik wa taau damiir mutasil mabniyun cala dami fi maxali rafcin ma dhehaysad wa taau faacil marfuuc calaa ninka mubtadiga saasaa laga yaabaa inuu yidhaahdo oo ta'dan waa faacil waaba godan tahay faacilna waa godnaan jiray maxaa loo leeyahy mabni markaasaa lagu leeya meesha ka istaag maadaama waxaad ka hadlayay damiir uu yahay damiir mabniyaadku ka mid yahay lianna damaa'ira ashbahat alxuruuf fi lwadci yani xagga shaklingay iskala egyihiin isimkii hal xaraf ma noqon karo hadda tada iyadoo isim ay hal xaraf noqotay markaasaa waxaa leeyahay waxay lamid tahay damiirkii ayib marka ficilkii maadi calaamadiisi iyo xaalaadkiisa xugumka aakhirkiisaa oo saddex xaala laguu sheegay markaasuu uri wa minhu min alficli اlmaadi waxaa kamid e nicma wa bi'sa wa casaa wa laysa fi lasaxi qowlka saxiix haddii aan qabano wa minhu nicma wuxuu u leeyahay hadda afcaasha kale khilaaf kama joogo daraba isamica qatala dahaba akala bakaa shariba waxaas ficil maadi kalaam kama joogo laakin min alficli اlmaadi arbacatu afcaali qad اkhtilifa fiiha hal hiya ficlu am la mathala nicma iyo bisa waa laysku khilaafay oo qolaa waxay qabaan nicma iyo bisa ficil maadi ma ahe waa laba isim casaa iyo leysane waxay qabaan qolo ma ahane ficil ma ahane waxa weeyaan xuruuf marka fiiri afartan waxaa gooni loo sheegay waa afarta ficil oo maadiga ah sida saxiixi waa maadi laakiin khilaafa ka jiro inta kale wax laysku khilaafsan yahay ma laha taa waxa weyaan ficilkii maadi waan ka baxnay wa amrun fa thalaathatu aqsaamin waa maadin weeyaan wa amrun wa amrun macduufun calaa maadin walmacduuf cala marfuuci marfuuc calaamatu rafcida madaahir wa yucrafu ficilkii amar waxaa lagu gartaa bidalaalatii tusitaankiisao cala alabi uu ku tusiyo maca qabuulihi inuu aqbalo lagu daro yaa almukhaaabati naagtii lala hadlay yadeedi kaas waa tacriifkii ficilkii amar ficil amar maxaa weyaan hadii lagu yihah maa dala cala alabi wa qabila yaa almuanathati almukhaaaba labadaas shardi waa in laga helaa kelimada hadday dalab ay ku tuso codsi wax qofkan laga dalbaa inuu sameeyo haddaan ku iraahdo qum haddaan ku iraahdo waa dalab oo aan inaad istaagtid aan kaa dalbaya waa talab haddaan ku irahdo kul waxaan kaa dalbaya inaad cunid waa talabkaas weyaan inay dalab ku tusisna waa shardi haddana in naag haddii lagula khitaabayo ay la xariiri karto oo meesha hadda ninki aan qum iyo kul aan ka iri haddii naag lagula khitaabo quumii iyo kulii alaleeya baa la xariirsanayso marka waxaa meesha ka baxayso haddii kelimadii dalab ku tusiso laakiin yaa lmuanath mukhaadaba ay geli karin ficil amar ma aha oo maxay noqonaysaa asmaa afcaal sax oo kale hadda sax haddii aan soo qaato dalabay ku tusinaysaa oo waxaan ka aamus weeyaan laakiin markii dumar lagula hadlo lama dhahayo sahii lama dhahayo saxa laleeyahay maadaama dalab ay ku tusisay oo haddii mukhaatab loo imraa lagula hadlay yadeeda ay geli karin marka waxaa leeyahy ficil amar ma aha ee ismulficli waa baab kaloo asmaaday gelaysaa liannahu ikhtala shardu min shuruudi ficli اlamri wa huwa dalaalatuhu cala طalabi maca qabuulihi ya almuanathati اlmukhaataba ayb kaas waxaa weeyaan ficilkii amar tacriifkiisi wa binaauhu cala الsukuun musanifka hadda fiiri madhab اlbasriyiin ou qaatay ma dhihin e, wa jasmuhu bisukuun ma dhihin laakiin binaauhu uu yiri wuxuu qabaa ficilka amar inuu mabni yahay ka qowlika weeyaan oo idrib aa tiri idrib ficil amar mabniyun cala sukuun idrib waqtul wasmac wadhab wabka yaa laleeyahay ficilka amar haddii uu saxiixu laakhir yahay yubna cala sukuun idhab waqtul iyo aakhirkeedii wa washrab wakul ila almuctala ficilkii amar hadduu muctal noqdo oo ficil muctal ou noqdo fa calaa xadfi aakhirihi fa yubnaa waxaa lagu binaynayaa calaa xadfi aakhirihi aakhirkoo laga gooye mithaalkiisa waxaa ka mid a eh, kaqzu wakhsha warmi ficilka marka muctal muxuu ku noqon karaa isweydiinne kulu ficlin fii aakhirihi waawun ou alifun aw yaa fa huwa muctal sideed iyo labaatankii xaraf saddexdaas xarafaad fiirsanaysaa ficilka saddexdaas xaraf midkood hadduu ku dhammaado ficil muctala wa intaas wixii ka soo haray sideed iyo labaatankii cayn iyo mathalan miim iyo qaaf iyo laam iyo hadduu ku dhammaado ficilkii waa saxiixu laakhir wa marka ficilka haduu saxiixu laakhir yahay sida lagu sheegay idrib wasmac wakul waqtul ficil amar marbni cala sukuun waay haddii laakiin uu ku jiran yahay aakhirkiisa waaw sida ugzu oo kale hazaa yagzuu ficilka amar daa'iman wuxuu ka yimaadaa mudaariciisa yagzuu bay ahayd amara laga keenay ugzu yaa layidhi waawdi waa la tuuray ugzu ficlu amrin mabniyu calى xadfi xarfi اlcila wa hiya alwaaw wاdamatu qablaha daliilu calayha ficilkan wagzu inuu waaw ku jirana waxaa u daliil ah damada aakhirka la reebay waxay tusinaya waxa meesha ka maqan waaw inay tahay waksha aa la yidhi yakshaa ficil mudaaricay ahayd amara laga keenay iksha ficlu amrin mabniyun calaa xadfi اlalifi waa dhihi karta ama mabniyun calaa xadfi xarfi cila waa isku macno waay warmi ramaa yarmii iyadoo yarmiya amara laga dhigay irmi ficil amar mabniyun calaa xadfi lyaa marka ficilka haddii uu yahay ficil saxiixu laakhira yubna cala sukuun in kaana muctal aakhiri fa yubna calaa xadfi aakhirihi wa naxwu quuma io wa quumuu io wa quumine fa calaa xadfi الnuuni fa yubnaa calaa xadfi الnuuni haddii ficilka amar aakhirkiisa waaw ljamaaca uu la xadhiisado ama alifu اlithnain ama yaau lmuanath almukhaaطaba haddii aakhirka uu kala xadhiirsado waa wixii la dhihi jiray amhilat alkhamsa ficilka mudaaric hadday galaan amhilatu lkhamsa la dhihi jiray ficilkii mudaaric oo amhilatu lkhamsa ahay hadduu amar laga bineeyo meeshii sukuun lagu binayn lahay ama xadf xarfi cil lagu binaynahay laguma binaynaya calaa xadfi nuun baa lagu binaynaya oo quumaa haddii lagu yihah icraab quumaa ficilu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni quumaa yaquumaani ay ka timid yaquumaani nuunteedii sida ficilka mudaaric loogu jasmi jiray bixadfi nuun fakadalika yujzamu amruhu bixadfi nuun waxaa la yidhahdaa yubna ficlu amri calىa maa yujzamu bihi mudaaricuhu ficilka amar waxaa lagu bineeyaa wixii mudaariciisa lagu jasmiyo marka mudaarica amhilaة khamsa maxaa lagu jasmi jiray xadfu nuun xadfu nuunkii baa hadda lagu binaynaya quuma ficlu amrin mabniyun calى xadfi nuun wاlalifu damiir mutasil mabniyun calى sukuni fi maxali rafcin faacil quuma quumuu iyo quumina waa lcraab yadii waawbaad faacil leedahay xadfu nuun ay lamid yihiin facalىa xadfi الnuuni fayubnى calىa xadfi الnuuni wa minhu waxaa ka mid e ficilkii amar halumayaa ka mid e fii lugati tamiimin wa haati i wa tacaalaa ka mid e fi اlaصaxi haluma cinda alxijaaziyiin ficil amar ka mid ma ah ismu ficlin weeyaan laakiin reer tamiim yaa waxay leeyihiin ficil amar waaye oo ayaga waxay u isticmaalayaan halumma ninkii mufradkaa lagu leeyahay naagta halumii aa laleeyahay maadaama dalabna uu ku tusiyey yaa lmuanath almukhaatabana ou aqbalay ficil amr shuruudiisa waa laga helay laakiin xijaaziyiinta maxay leeyihin haluma lilmufradi اlmudakar wa haluma lilmufradati اlmuanatha ya ma gelinayaan marka waxay leeyihiin haddii yadi uu aqbali waayo calaa lugatihim fa inaha laysat ficla amrin inamaa اسم ismu ficlin wahaati wa tacaalayhaa kamid e ficil amar weeyaan fil asaxi qolaa waxay qabaan ismu ficlin weeyaan ayagana haati iyo tacaala laakiin haatii haatuu burhaanakum haatiyaa maadaama calaamaadkii ay aqbalayaan yaa sida saxiixa ah labadan in ficil amar a yihiin aysan ahayn asmaau lafcaal marka tafsiilkeedaasaa noo keeni doono marka ficilkii amarne waxa weeyaan tacriifkiisa waa lagu sheegay waxa lagu binaynaana waa la sheegay hal lilficl hal amri calaamad ma leeyahay nacam calaamadiisa waa maxay tacriifki wixii lagu sheega calaama wayucrafu bidalaalatihi cala alabi yani min calaamaati ficli اlamri dalaalatuhu cala طalab wa qabuuluhu ya almuana labadaas calaamo yuu gaar u yahay labada calaam mid asaa gooni u leh dalaalatu cala طalabi ficilka amaray khaas ku tahay yaau lmuanathati mukhaatabana ficilka mudaaric iyo amarkaa wadaagsado liannahu mudaaricina waa galaya tadribiin ayaa laleeyahay ficil mudaaric waay idribii ficil amarna waa lee yadi waa galaysaa ficilkii amar marka yaau lmuanathati mukhaaطaba ixdaa calaamaati ficli اlamri wاlmudaarici oo mushtarag ah waay laakin alcalaama alatii yakhtasu biha ficlu اlamri huwa dalaalatuhu cala طalab marka calaamadaasna waad haysataa gaar ku ah iyo laba maadiga ku gaar ah mudaaricana waa noo imaan doona waa kana wa mudaaricun weeyaan midka saddexaad w ama alficlu fathalaathaةu aqsaami maadin wa amru wa mudaaricun wa yucrafu waa lagu gartaa bilam a lagu gartaa ficilka mudaaric min calaamaat alatii yatamayazu biha dukhuulu lam calayh mar baan waxaan dhihi jirnay wakadalika jamiicu اljawaasimi waannawaasib hadalkaas wax badanaa ka soo noqday liannahu jawaasimta qaara waxaa jira ficil maadi galay hadaa tiraa in qaama muamad in qaama muxamadu qumtu hadaa tiraahda in xarfu shardi min aljawaazim waay wa maca dalika qaamo ficil maadi ay gashay man kaana yuriidu alaakhira fiiri man kaana yuriidu xarha adunyaa man kaana hadda fiiri manti waa ismu shardi min aljawaazim kaano ficil maadi ayna gashay ficil maadi mabniuc alfatxi fi maxali jazmin ficlu shardi a la dhihi doonaa marka laakiin lam ma gelayso lam qaama ma maqlaysid lam kaana lama dhahay lam yaqum lam yafcal mudaaricun bay gashaa marka wa mudaaricun wa yucrafu bilam baa lagu gartaa wa اftitaaxihi baa lagu gartaa bixarfin lagu furfurto oo min xurufi naaytu ah musanifka hadda midda hore laguma haysto من alcalaamaati التي yakhtasu biha الفعل اlmudaaric dukhuulu lam عليه kalaamkama jooga taas laakiin waftitaaxihi in lahoos dhigo waxay noqonay wayucrafu bilamaa lagu gartaa wbiftitaaxihi wa biiftitaaxiha lagu gartaa noqonay ficilka mudaaric sax waay xuruuftan afarta midkood in lagu bilowda lagama maarmaan waay laakiin asi ma ku tahay xatى takuna calaamaة mukhtasaة bihi am laa aljawaab khaasku ma aha oo ficil maadi way geli kartaa hadda ficilkii waa kana wuxuu iri wa biftitaaxiha lagu gartaa bxarfin oo lagu furto min xuruufi naaytu naxu waxaa tiri naquumu fiiri ficilkaas naquumu ay naxnu wa aquumu ay ana wa yaquumu ay huwa wa taquumu ay hiya naagtii maqnayd waay marka ficilka mudaaric xuruuftan afar midkood in lagu bilaawdo waa shardi kama marnaan karo laakiin ma asay gaar ku tahay siday ugu noqoto calaamaad jawaabti maya hadda tacalama oo kale soo qaado tacalama ficil maadiwa wa wamaca daalika tacaa lagu bilowday marka xuruufu naaytu io anaytu io na'ti waxaad rabta dhehe xuruuftaas hiya sharطu liiftitaaxi اlmudaarici laakin laysat khaasatan bi calaamo ma noqon karta marka laakin sharطu an yuftataxa bihi markii la yihahdo laa yamnac an yuftataxa bigayrihi marka calaamadan in laga dhigo musanifka waa lagu haystaa waxaa yada inuu yihahdo waاftitaaxuhu yakunu bxarfi min xuruufi naaytu tamaam oo waاftitaaxuhu laga gooyo oo ay noqoto wa mudaaricun weeyaan wa yucrafu bilama lagu garta calaamadii waa laga baxay w اftitaaxuhu yakunu bxarfi min xuruf naytu kalaam saliim waa markaas saasuu ku fiican yahay ayb markaasuu yihi wyudamu awaluhu in kaana maadihi rubaaciyan kelimadan asiga hadirtaan intan waxa weeyaan naxwo ma ah wyudamu awaluhu in kaana maadihi rubaaciyan naxwo in lagu soo qaato ma ah laakiin min baabi munaasaba unbay naxwiyiinta u sheegaan maahine ma aha inay naxwada qeyb ka tahay lidaliil waxa weeyaan waataan anaga naxwad soon cilmun biusuulin yucrafu biha axwaalu awaakhiri اlkelimi icraaban wa binaaan a naxwo la yidhaahda marka maxaa ka quseeyo awal kelima in la goda in la kordhiga naxwo ma aha sarfi baa shaqo ku leh laakiin maca daalika min baabi tashiili cala mubtadai mubtadi'i waa qarnu shayi bishayi munaasib unbaa loo sheegay markaasuu yiri wayudamu awaluhu in kaana maadihi rubaaciyan ficilka sidiisaba ima thulaathi inuu noqdo ama rubaaci ama khumaasi ama sudaasi afartaas awsaan maba dhaafi karabo markaasuu ku leeyahay ficilka mudaaric laga keenaya haddii maadigiisa uu rubaaci yahay xuruuftan mudaarica lagu bilaabana waa in la godaa mithaalkeeda ka yudaxriju wayukrimu waa waay fiiri daxraja tiri hadda meeqa xaraf waay faclala waa afar xaraf maadigii daxraja waay waxaa lamid eh akrama maadigii waa karaameey daxraja iyo akrama haddii mudaaric laga dhiga tego xuruuftii na-aytu ahayd mid kamid in la keena waay haddii aad hamse keentid waxaad leedahay udaxriju nudaxriju tudaxriju yudaxriju ayadi waa la goda waxaa lamid eh akrama maadigii waa mudaaric ka keen afartii xaraf markaad ku bilaawtid mid kamida eh, waa la goda waxaad leedahay ukrimu waxaad leedaha nukrimu waxaad leeda yukrimu waxaad leeda tukrimu hiya wa yuftaxu fii gayrihi hadduu ficilka mudaaric maadigiisa uusan rubaaci ahayn waa inuu yahay thulaathi oo kale ama khumaasi ama sudaasi xuruuftaas na-eytu oo ficilka mudaaric lagu bilaabana waa la kordhigayaa mithaalkeedi waa kana ka yadribu wa yajtamicu wa yastakhriju waay yadribu waxay u joogtaa ficilkii oo thulaathi ah liannahu min daraba laga keenay daraba waa saddex xaraf mudaaric markii laga dhigo xuruftan la keeno yadribu nadribu tadribu hi yadribu alaleeyahay yajtamicuna khumaasi waa ijtamaca laga keenay ijtamaca shan xaraf waa inalaqa oo kale waa marka xurufti waa la kordhiga yajtamicu najtamicu ajtamicu tajtamicu alaleeyahay yastakrijuna istakraja oo sudaasiya laga keenay istakraja lix waay markaasaa waxaad leedahay yastakhriju nastakhriju tastakhriju waa faaida cilmiya a waay laakiin naxwo cilaaqa lama leh ayib wa yusakanu aakhiruhu macnuuni niswa naxwu yatarabasna wa ilaa yacfuuna wa yuftaxu maa nuuni tawkiidi اlmubaashirati lafda wa taqdiira naxwu layunbadana wa yucrabu fi ma cadaa dalika wuxuu ku leeyahay ficilka mudaaric idaa tajarada can الnaasib wاljaazimi anahu waa ficilka horta keligiis mucrabka ka ah niri haddii ficilkii mudaaric mujarad ou yahay yurfacu bidama waxa weeyaan yadribu yasmacu yakulu yashrabu hadduu muctal yahayna damadii ayada aheed oo ka muuqaleeda lagu qadara oo yadcuu yarmi yakhsha marfuuc bidama muqadara cala alalifi manac min duuli tacaduru aw cala alwaaw cala alyaai waa markuu saliim yahay oo aakhirkiis waxba la xiriirsanin waay ayib ficilkii haddii aakhirkiisa alif اlithnain iyo waaw ljamaaca iyo almuanath mukhaataba haddii ficilkii mudaaric la xiriirsado amhilat lkhamsi baab liirah u gala oo yurfacu bithubuuti nuun dama laguma godaya thubuuti nuuna lagu godaya ayib ficilkii mudaaric haddii nuunu towkiid ama nuun niswa ay la xiriirsadaan haddii nuun niswa u la xiriirsada aakhirkiisa waa la reebaa hadduu nuunu towkiid la xiriirsadaan aakhirkiisa waa la fadxinaya afartaas xaaluu leeyahy markaasuu ku yiri wa yusakanu aakhiruhu ficilkii mudaaric aakhirkiisa waa la waxa weeyaan waa la reebayaa maca nuuni niswa mithla naxwi qowlihi yatarabasna waladiina yutawafawna minkum yadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina fiiri wayadaruuna aswaajan dumaryaalay ka tegayaan nimankii yaa dhintay dumar ay ka tageen yatarabasna dumarkii way koranayaan ay sugayaan bianfusina halaathata arbacata ashhurin wa cashran marka yatarabasna hadda fiiri yatarabasu ou ahay ficilki yatarabasu ficlu mudaaricu marfuuc calaamatu rafcida madaahire litajarudi can naasib aljaazimi saasuu ahay asoo yatarabasu ahay nuuna la xariirsatay nuun aniswa waxay ka mid tahay min adamaa'ir rafci mutaxarika oo tacdiyay la xugmi tahay marka maxaa laleeyahy yatarabas ficlun mudaaricun mabniyun meeshii marfuuc laga dhihi lahay mabniyun cala sukuun liitisaali binuun niswa nuunu niswadaas waxaa laleeyahay waxay ka bixinaysaa ficilka mudaaric asal waxaa loo icraabay limushaabahatihi اlisma liannahu tatawaarad calayhi almacaani lama اtaصlat bihi nuun niswa تkhrijhu can hada الshabh fatuciidhu ilىa asli ficlihi fayubna marka yatarabasna saasaa laleeyahay wailaa yacfuuna ilaa yacfuuna hadda waxaa weeyaan yacfuu ficilkii oo ahaa fiiri ficilkii oo cafaa yacfuu asoo ahay nuun niswo la xariirsi yacfuuna ma aha hadda waawdaas waaw jamcu mudakar saalim ma ah waawdan ficilka aakhirkiisaa ku watay dacaa yadcuu yadcuuna dumarkii waayo laakiin rag markay tahay way ka duwan tahay yadcuuna isla sidiiaa laleeyahay laakiin waawdaas waxay noqonaysaa waaw oo faacil ah waawdii ficilka ku dambaysana waa la goy sida noo imaan doonto liiltiqaai saakinayn marka yacfuuna hadda an xarfu masdarin wa nasbin yacfuuna ficlu mudaaricu mabniyu ala leeyahay cala asukuun liitisaalihi binuuni niswa haddii waawdaas ay noqon laheed waaw oo waaw jamcu mudakari saalim yacfuuna rag haddii laga wado yacfuuna ficlu mudaaric marfuuc bihubuuti nuun walwaaw faacil a la dhihi lahay waawdii ficilka yacfuu o wadani waawdaanaa goysay saasay noqon laheyd laakiin tan hadda waxa waaye waawdaas waawdii aakhiru aakhirulficli uu ku jirnay nuuna gadaa laga xariiriye wa yuftaxu ficilkii mudaaric waa la kordhigaa maca nuuni tawkiidi nuuni tawkiid hadday la xiriirsato waa la kordhigaa almubaashirati la xiriirtay lafdan wa taqdiiran haddii ficilkii mudaaric oo marfuuc bidama daahira ahaan jiray hadday nuunu tawkiid la xiriirsato oo aanan lakala faslinin laa taqdiiran walaa lafdan waxa weeyaan ficilka yubnaa cala alfatxi ayib naxwu qowlihi layunbadana fi lxutama naxwu qowli اllaahi tacaala layunbadana fi lxutama fiiri laamtaas waa laam lqasam yunbadana ficlu mabniyu lilmajhuuli w huwa mabniyu cala fatxi litisaali binuuni towkiid fiir nuuni towkiid ficilka nabada yambudu mudaaric inay yambudu majhuula loo binay yumbadu iyagu noqday markaasoo yumbadu ahay ficilka godnaay nuunu towkiida la xariirsatay markaasaa la kordhiga ficilka aakhirkiisa nuunu towkiid awgeeda loo kordhigay yumbadana ficlu mudaaricun mabniyun cala alfatxi liitisaalihi binuuni towkiid thaqiila tamaam markaasuu wa yucrabu ficilkii mudaaric waa licraaba fii maa cadaa dalika intaas wixii kasoo haray naxwu qowlika atri yaquumu zaydun waa kaas yaquumu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudi can الnaasib wاljaazimi wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhiri zaydun faacil marfuuc waay waxaa lamid eh walaa tatabicaani a lamid eh laa naahiya tatabicaani ficlu mudaaricu majzuumu bilah annaahiya wa calaamatu jasmihi xadfu nuun wاlalifu damiir mutasil mabniyu cala الsukuun fi maxali rafci faacil wa nuunu tawkiidi xarfu laa maxal lahu min alcraab marka ficilkan tatabicaani waxaa loo craabay fiiri nuunu tawkiidkii aakhirkiisa nuunu tawkiidaa la xiriirsatay laakiin maanta mubaashir ma ahan oo toos ficilka ula maxarirto waa lakala fasliya ficilka caynta ku ogyahay tattabica tattabicu ficilka meeshu ku ogyahay marka ficilka aakhirkiisa io nuunu tawkiidka waa lakala fasliyo alif oo faacil kala faslisay maadaama nuunu tawkiidkii mubaashir aysan ahayn ficilkii mabni lagama dhigina marfuuca laleeyahay markaas eh, eh, tattabicaani ficlu mudaaric majzuum bilah annahyu calaa waa mucrab waa mabni ma ah marka kan waxa waaye mafsuul alficlu mafsuulu min nuuni tawkiid bialif اlithnaina lagu kala fasliyey waxaa lamid e eh, fa faimaa tarayinna walaa yasudunnaka intaasna waa lamid ficilkii mucrab waay hadda fiiri latublawunna iyo tarayinna iyo yasudunnaka nuuntaas waa nuunu tawkiid waay oo weliba thaqiila ah ficilkiina aakhirkay kala xariirsatay oo hadda fiiri nuunti oo haddeertaan eh, maxaan ku iraahdaa fa imaa tarayinna waa laga fasliyey lianna ya-dan waa ya oo oo faacil ah weeyaan waawdan tublawunna waawdeedana waaw faacil ah, waa si noo imaa doonta ceraabta walaa yasudunaka hadda nuunti iyo daalkii way xariiraan laakiin waaw baa meeshaas ka maqan oo yasuduunanaka ay asalkeedii ahayd marka latublawunna iyo tarayinna iyo tatabicaani waxa waaye ficilkii iyo nuunu tawkiidkii waxaa lagu kala fasliyey alifu الاثnain fi اlأwl tatabicaani waaw اljamaacati fi الthaani latublawunna yaa اmؤnaث اmkhaaطبة a lagu kala fasli tarayina taas waxaa waye mafsuul bayna الficli wa nuun الtowkiid bfaasil walaa yasudunaka waxa weeyaan mafsuul taqdiiran laa lafdan waxa weeyaan ficilkan hadda yasudu ficlu mudaaricu majzuum wa calaamatu xadfu nuuni اlmaxduufati eh, liأjli الlah annaahiya ayib awal yasuduunanaka ay ahayd nuuntii hore laada jaazimada ilan ficilka hadduu u noqdo min amhilati alkhamsa oo laa naahiya ay gasho bixadfi nuuna lagu jasmiyaa ko marka waxaa soo haray waawdii waawuljamaaca aheedoo reeban iyo nuunu towkiid oo laba nuun oo nuunta hore ay reeban tahay labadood yaa kulmeen nuuntii mar waawdi oo faacilka ahayd yaa waxaa loo gooyey liiltiqaa'i saakinayn laakiin ha la gooye laakinaha mawjuuda taqdiiran liannahu faacil lama jari karo walidaalika markan idhaha majzuum bilah anaahi wa calaamatu ismi xadfu nuun waalwaaw lmaxduufatu liiltiqaai saakinayti liiltiqaa'i saakinayni faacil mabniun cala sukuuni fi maxali rafcin aan leenahay wa nuunu tawkiid xarfun laa maxala lahu min alciraab waalkaafu mafcuulu bihi mabniun cala alfathi fi maxali marka hadda fiiri nuunu tawkiid iyo ficilkii lafdi ahaan lakalama faslin laakiin taqdiir ahaana lagala fasli sidaas baa marka ficilka wuxuu ku yahay mucrab liannahu wa in itasalat bihi nuunu towkiid lafdan laakinahu mafsuulu taqdiiran sidaasaa lagala jeeda icraabteedoo dhaa oo faahfaahsan sharaxuu noogu keeni doonaa sharxii markan wuxuu leeyahay musanifkii lamaa faraqtu markaan faaruqay min dikri calaamaati lismi isimka calaamaadkiisa iyo wa bayaani inqisaamihi inun ficilka maya isimka inqisaam inu qaybtint qeybintiisa cadayntiisa markaan ka faaruqay ilaa mucrabin wa mabniyin u qeybsamo iyo wa bayaani inqisaami lmabniyi mabni iyo midka mabniga qeybintiisa cadayntiisa markaan ka faaruqo minhu min alismi kamide ilىa maksuuri wa maftuuxin wa madmuumin wa mawquufin macnaha wa maskuunin waay inuu u qeybsamo markan sheegay aan ka faaruqay yaan sharactu waxaan guda galay fii dikri اficli ficilka inaan sheego fadakartu waxaan sheegay anahu ficilka yanqasimu ilى halaaثati aqsaam saddexdii maxaa waay maadin wa mudaaricin wa amrin marka hadda haddii aad tiraahdid maadin wa mudaaricin wa amrin waxay bedel ka tahay halaathadii meeshaan halaathadii waa hoos dhigan tahay baynamaa halaathadii hore way godneed markaasaa layidhi maadin wa mudaaricun wa amrun aa layidhi tan hadda waxa weeyaan maadin waxaa loo leeyahay halaathati aqsaamin yanqasimu ilaa halaathati aqsaam yanqasimu ilaa maadin wa mudaaric wa amrin saasay ka dhigan mid kastoo ayaga kamide calaamatahu baan u sheegay adaalata caleyhi tusinaysa waxaa kaloon andan ku daray buu leeyay wa xukmahu baan sheegay athaabiti lahu xukumkii u sugnaay kasta oo min binaain wa icraabin ah ficilka maadi inuu mabni yahay amarka inuu mabni yahay mudaaricana inuu nis tookiid markii la xarisaan mabni uu yahay wa bada'tu min daalika waxaan ka bilaabay bilmaadi fadakartu waxaan u sheegay ana calaamatahu an yaqbala ta'a taniith inuu yahay taa taaniif inuu aqbalo asaakinaat ta reebnayd ta'daasay raacsan tahay ka qaama waqacada waa taquulu marka waxaad leedahay qaamat waqacadad wa ana xukmahu fi lasli ficilka maadi xukumkiisa asl waxaa albinaaءu cala اfatxi kamaa mahalna waqad yakruju canhu can dalika alasli inuu ka baxaa dhici karta ila dami u baxo wadalika ida tasala bihi waaw ljamaacati hadduu la xariirsado oo kale waa naxw qaamuu i waqacaduu haddii uu la xariirsado qaamuu waqacaduu craabteeda hore u sheegin aw ila sukuuni inuu u baxaa dhici karto wadalika ida اtasala bihi ficilkii maadi hadduu la xariirsado aلdamiiru almarfuucu ee la goday almutaxariku almarfuuc macnaha almarfuuc اlmaxal waay damiir marfuuc lama yihahde mabni waay ka qowlika qumtu waqacadtu waqumnaa waqacadna wاniswatu qumna waqacadna afcaashaasoo dhan waxa waaye ficil maadi mabniyu cala sukuun litisaali bidamiir rafci mutaxarika leh marka ta'da iyo naada iyo nuunta qacadna ayaa faacil ah mid kasta mabniyun calaa kada fi maxal rafcina u dambayso wa talakhasa min dalika intaas waxaa ka soo aruuray ana lahu maadigi inuu leeyahay thalaatha xaalaati saddex xaalo inuu leeyahay addama w alfatxa w asukuuna waqad bayantu dalika midkaasna waa soo caday markaasuu yiri walamaa kaana min alafcaali almaadiya afcaashii maadigeed markuu ka mid noqday makhtulifa fii ficliyatihi wax ficilnimadiisa laysku khilaafay markuu kamid noqday yaa nasastu calayhi asigaasaan cadday buu yidhi oo wa nabahtu waxaan aad ugu baraarujiyey calaa ana alasaxa inta laysku khilaafsan yahay waxaa saxiixa ficliyatu inay tahay wa arbacu kalimaatin afar kelimo aa la isku khilaafay waxaan hore u soo sheegay afartaas kelima inay tahay sida saxiixa ficil inay tahay afarti maxaa waa nicma wbisa wacasaa walaysa yani ceebta ay leedahay fiiri matni iyo sharax hadda juhdi musanifku wuxuu bixinayaa hadalkii caddaa uu sheegay inuu min jadiid soo celiyo xataa uu marka haddana faahfaahiyo marka haddii uu hal mar wada alifi lahay ou matni iyo sharxi u qeybi lahayn kalaam isku toosan oo saasaan hori ku iri gadaalaan saan ku iri aan u baahnaan lahayn ay noqon lahayd ayb markaasuu ri fa amaa nicma wa bisa nicma iyo bisa fa dahaba alfaraau wuxuu ku tegay iyo wa jamaacatu min alkuufiyiina ilaa anahumaa ismaani nicma iyo bisa laba isim inay yihiin wاstadaluu calىa daalika waxay u deliishteen bidukhuuli xarfi اljari xaraf jaargelitaankooda calayhimaa calىa nicma wa bisa fii qowli bacdihim ay gashay qaarkood hadalkoodii waqad bushira bibintina loogu bishaareeyey oo muxuu yihi wallaahi maa hiya binicma اlwaladu waladkii u wanaagsan ma ah buuri ninaa layidhi gabadha xaaskaadii gabaray dhashay aa layidhi markaasuu yihi wallaahi maa hiya binicma lwad marka waxaa weeyaan calaa caqiidati kufaari quraysh way naci jireen waidaa bushira axaduhum bilunthaa dalla wajhu muswadan wa huwa kadiim yatawaaraa min alqowmi min suuءi maa bushira bihi ayumsikuu calaa huunin am yadusuu fi turaab alaa saaa maa yaxkumuun yacni gabar markii loo bishaareeyo ceeb weye inuu dareemi jiray ilaa dadka uusan qaabili karin ou ku taraduda ma dhulkaad gelisaa maxaad samaysaa ma dishaa amase ihaanad iska haysataa oo wixii raba ha kugu dhacaane waxa weeyaan qilat lcaqli ninka saas ku hadlayo waxa dhashay waa dumaraa dhalay haddii hooyo jiri lahayn sow adduunyadu ku imaan lahaa marka qofka haddii ilaahay sharcigiisa miisaankiisa ousan haysanin takhtalid caleyhi almawaasiin marka hadda waxaa laleeyahay ninkan carabta waxaa laga maqlay wallaahi maa hiya binicma alwaladu yaa laga maqlay marka maadaama nicmadii ba ay gashay bana min xuruufi iljari ay kamid tahay wa xuruufuljarnina min alcalaamaati alkhaasa bilasmaa ay tahay ya waxay u deliishteen nicma inay isim tahay lidukhuuli xarfiljari caleyh ayib hal xujo waa taas iyo waxaa kalooy deliishteen wa fii qowlin qowli aakhar qowlin qowli aakhara mid kale qowlkiis waqad saara ilaa maxbuubatihi gabadhii u jeclaay buu u socday calaa ximaarin buu ugu socday dameer batii'i sayri socodkiisa uu aad u gaabiyo markaasuu wuxuu yidhi nicma sayru calaa bi'sa alcayru wuxuu ihi socod waxaa ugu wanaag badan dameerkan ugu xunoo lagu socdo macnaha caawo dhan safarkia u dheeraanaya markaas yatakhayal maxbuubatahu lada buu ku nool yahay marka wuxuu leeyahay wax lagu safro dameeraaba ugu fiicanbu markaasaa waxaa la yidhi bisa inay isim tahay waxaa uu daliil ah eh, calaada oo caynta gashay iskana geli ma ahna hadalkan waa hadal laga maqlay dadkii oo quraysh iyo carabtii horo qabla alislaama saas isticmaashay kalaamkoodana xujo waaye wa idkhaaluhum lixarfi calaa calaa bisa daliilun calaa ana bisa ismun bay yidhaahdeen meeshaasay mareen daliilkaas ayna qaateen ayib jawaabteeda waa keeni doonaa musanifkaa ka jawaabi doono wa amaa laysa fa fadahaba alfarisiyu wuxuu ku tegey fi lxalabiyaati kitaabkiisa xalabiyaadka la yidhaahdo ilaa annahaa laysadii xarfu nafyin inay tahay oo bimansilati maa maa oo kale inay lama tahay annaafiya maa zaydun qaa'iman maadii la dhihi jiray iyo laysa zaydun qaa'ima waa isku mid labadaba laba xaraf waabay u leeyahay wa tabicahu calaa daalika waxaa ku raacay abu bakr ibni shuqayr yaa ku raacay ura nacam xaashaa lilaahi ninkaas wuxuu sheegay hadal fiican wa amaa casaa fadahaba alkuufiyuuna waxay ku tageen ilaa annahaa xarfun inay tahay oo bimansilati lacala ah inay tahay amaa xarfu daraj yani xarfu tarajin oo kale w darajka manaha bmacnaa daraj bimacnaa tarajin w haddii lafdigaas uu saxiix yahay nuskhada aniga hadda iyo hor taalo calaa anahaa xarfu xarfu daraj saasaa ii qoran ayb xarfu darajin inay tahay oo bimansilati lacala marka eh, waxaa saxiix ah sidee nusakhta kale ay qabto ilaa annaha xarfu tarajin in la yidhaahdo nushadan darajka a ah, macno kuma laha ilaa annahaa xarfu tarajin inay tahay oo bimanzilati lacala liannahu lacala taraji bay faa'iideysaa taraji ama tawaquc taraji khayrin maxbuubin ama tawaquci makruuhin labadaas lacala waa loo isticmaalaa wa tabicahum calaa dalika ibnu saraaj baa ku raacay re oo min basriyiina kamid eh kuufiyiinta o dhan halkaasay isku raaceen ayib marka musanifku waa la weydiin aho adiga xaggeed ku dambeysay leeyahay markaan maa mowqifuka min hadihi alkalimaati almukhtalif fiiha markaasuu iri wasaxiixu ana alarbacata afcaal weeyaan ko waxaa uu daliil abuure bidaliili itisaali taai taaniithi taa u taaniithka oo la xariirsatay yaa u daliili asaakinati ah reemeed bihina bintilka alafcaali alarbaca ka qowlihi calayhi salaatu wasalaam man tawada'a yowma aljumcati fa biha wa nicmat waman ikhtasala falguslu afdal man tawada'a yowma aljumcati fa biha wa nicmat ou nabig yiri fiiri nicma maxaan ahayd awal taday nicma bay ahayd taa u baaliarisoo qaamatii qacdadoo kale noqotay ayib marka itisaalu taa'i binicma daliilun calaa annaha ficlun faاlguslu afضل wاlmacnaa waxa weeyaan xadiidka man tawadaأa ywma اljumucati fabiruksati akhada hadduu xadiidkaas macnihiisa uu saxiix sidaas ku yahay waay man tawadaأa ywma اljumucati fabiruksati akhada wa nicmat الruksatu alwudu yaa u nicmo leh ayib wa taquulu waxaad leedahay bi'sat اlmarأatu waxaa u baas leh xamaalat lxaabi almaksuusu bidami xamaalatu lxaabi tii qoryaha oo aruurinaysa oo nebiga caayadiisa ku caanbaxday walaysat hindun ma aha muflixatan mid oo guulaysatay ma aha wa casad hindun waxay mudan tahay an tazuurana marka itisaalu haadihi ta bitilka alafcaali alarbaca daliil calaa annaha afcaal saasuu musanif ka wata laakiin musanifka taas xujo xujaho hadda laga aqbali kara ma ah liannahu haddee adiga tiraahdid taa u taaniitha gashay calaamay u tahay inay afcaal tahay qoladii ka horeysa maxay yidhaahdeen xarfu jari baa galay walidaalika saarad asmaa adigana hal xujaad la timid ayagana hal xuja ay la yimideen ma aladii yajcalu xujataka tatarajaxu calaa xujatii maca annahumaa calaa minwaalin waaxid markaasuu wuxuu iri waxa aniga dheeraad ii ah waxa ayaga ku hadleen oy u deliishteen inay isim tahay baan jawaabka bixinaya markaasuu uri wa amaa ma stadala bihi lkuufiyuuna kuufiyiintu waxay u deliishteen inay casaadii ay tahay maya lacaladii oo kale inay tahay eh, casaadii inay tahay eh, maxaan ku irahda xaraf fa muawalun waxaa lagu ta'wiilinayaa calىa xadfi اlmawsuufi wa sifatihi mawsuuf isimkii mawsuufkaha iyo sifadii oo isla go'an an yaa lagu ta'wiilinayaa iyo wa iqaamati macmuuli sifati sifada midkay ku camal fashoo la joojiyo muqaamahaa sifadii booskeedii wataqdiir waxay ahayd maa hiya biwaladin maquulin fiihi nicma alwaladu asalkeedii saasay ahayd maa hiya ma aha gabadhaas aad iigu bishaarayseen biwaladin ma aha waladkoo maquulin fiihi lagu yiraahdo nicma alwaladu wax la yiraahda ma astaahi shabuur marka waxaa laleeyahay nicmadii ficilnimadeedii ay baaqi ku tahay bada aad daliishateen inay ay nicmo gashay nicmo xaqiiqa ahan uma geline midkay gashay waa go-an yahay taqdiirkiina waxa weeyaan waladkaas oo mawsuufka ah yay gashay ayib waladkii waa la goy waa mawsuuf maquulinna waa sifadii marka jumlada nicma alwaladu min alficli wاlfaacili fi maxali nasbin maquul bay noqonaysaa marka waxa weeyaan ninka hadalkaas isticmaalay wax buu soo gaabiyey laakiin xaqiiqadii haddii lakala faahfaahiyo ana alxaqiiqata ana albaa inamaa dakhalat calaa mawsuufin qad xudifa maca sifatihi wa saara alficlu aladii huwa nicma maquula lidalika alqowl almaxduuf marka waxa weeyaan maa hiya biwaladin manquuli fi nicmadu waxaa lamide eh, wa nicma sayru waxaa wanaagsan socod calaa cayrin dameer lagu socdo maquulin fiihi lagu yiraahdo bisal cayru lagu yiraahdo haddii ciir la yiraahdo waxa waaye qaafilay noqonaysaa oo macnaha weliba jimaalka geela iyo qaafiladeeda ciir la yiraahdo haddii cayr la yiraahdo cayntiga loo kordhigana waxa weeyaan waa ismu min asmaaءi اlximaar fa xarfu اljari fi اlxaqiiqati inamaa dakhala wuxuu galay cala sminuu galay isimkoo maxduufin la gooyey kamaa baniya naasaan soo cadayno bacda nicma xaqiiqadii ma gelina waladkaasay gashay waxaana u daliil eh amhilaan haysanaa buuri wa kamaa qaala alaakharu wallaahi maa leyli binaama saaxibuhu walaa mukhaalidu layaani jaanibuhu wallaahi ma aha wallaahi baan ku dhaartay maa leyli habeenkayga ma aha binaama saaxibuhu habeen saaxibkiisa uu hurday ma aha buuri fiiri waxau leeya marka ibnu eh, ibnu hishaam dad iyo annaga iyo adinka ma isku khilaafsannahay naama inay ficil tahay jawaabti waa maya naama afcaasha laysku khilaafsimaya kuma jirto waa ficil bilitifaaqah ko asoo ficil bilitifaaqah iyo haddana ba gashay qolada dhahay nicma waa ficil maya waa isim kuwii dhahayow binaamana waxaa idinku laasimaya inad tiraahdaan naamana waa isim liannahu xarfu jar baa galay markaasay leeyihiin maya maya naama waa ficil ba-dan xarafka jarnaama ma geline waxay geshay majruur kaloo meesha laga gooye ah, markaasaa le qifuu cinda haada haddaad ogolaateen inay naama ficil ay tahay oo ba soo gashay aysan ahayn inuu isim yahay calaama aysan u ahayn limaada laa taquulu fi ma qultum fi naama limaada laa taquluu fi nicma wa bisa kalaamkan waa mulsim oo xujada laasim ku ah markaasuu iri wallaahi baan ku dhaartay maa leyli ma aha binaama bileylin ma aha leylkoo maquulun fiihi lagu yiraahdo naama saaxibu habeenkii xalay ahay habeen laygu tilmaami ka inan hurda ma aha buu leeyahy walaa mukhaalidu layaani jileec midu dheehayna ma aha jaanibuhu dhinacyaalkiisa qofka markuu habeenkii soo jeedo firaashka xataa dhinaca uu ka qabanaya markii hurdo ku haysa haddaad dhagax ku jiifatid xataa waxaad u qabtaa firaash inay tahay marka waxa weeyaan hurdada markaad hurdayso ilaahay ku siiyo waxaan dhan ma dareemaysid haddii firaashkan ugu fiican lagu siiyo hurdada kaa dhuntane wax macaantiisa aad dareemaysid ma laha marka allayaantaas waxaa weeyaan bimacna liin aa ah lagala jeeda ayib marka maxalu shaahidka waxa waaye wallaahi maa leyli binaama saaxibuhu yay daliil u tahay ay macnaha marka maxay noqotay bileyli maquulin fiihi naama saaxibuhu sidaas uu leeyahay ayb intaas iska joogto wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamadi waaalihi wa saxbihi ajmaciin